baabkan u baab yahay acadda uu diyaariya allahu alla weyne caza wajal caza qaalib ah wajalla weynaaye lishaaribi lmuskiri waxaa wax sarkhaamiya qofkii cabo oo min aduli duli ah iyo alhawaani hoosayn iyo duli iyo waaliimi cadaabi cadaabka kiisa xanuunka badan inta ayada ah sheegitaan la sheegay yuu baabkan u baab yahay rabbigan subxaanahu wa tacaala qofka khamrada caba wuxuu u darbay u diyaariyey dulli iyo hosayn iyo cadaab aada u xanuun badan marka inta ayada ah naska caddayna ayuu baabkan u baabiyay in la sheego han kun todoba boqol iyo sagaal xadiidka ah waa xadiid صaxiixa qaala aimam nas qta ibn saciid ibn jamiil min riif اbaqlani qaala xadaثna cabdاlcaزiiz ibn moxamed daarawardi weeyaane can cumara ibn haziya can abi zubayr an maxamed bn muslim tadrus can jaabir bn cabd lahi radi allahu tacala canhuma ana rajulinba min jayshaana ree jayshaan ah wa jayshaanu jayshaanna min yman xaggeeda ayay ka yimaadeen ama kasoo jeedaan oo qolo yman degta weyaan jayshaanka ninkaas oo reer jayshaan ah ayaa qadima yimid magaalada madiinu imaanaya nabigan u yimid sal slam fa sa'ala wuxuu weydiiyey marka rasul rasuulka ale sala allahu calayhi waali wasalam can sharaabin cabitaan oo yashrabuunahu reer jayshaan iyo reer yeman ay cabaan biardihim aradoo ay ku cabaan oo min adurati geleyda laga sameeyo cabitaan geleyda laga sameeyo ayuu wax ka weydiiyey yuqaalu waxaa loo yihahda cabitaankaas geleyda laga sameeyey ama rabikida almizru mizri ayaa la yihahdaa calaq iyo waxaa weeyaan janga iyo waxaa tihahdaba faqaala الnabiyu nabigan wuxuu yihi salى اllahu عalayhi waali wasalam amuskirun huwa ma mid wax sarkhaamiya oo cabitaankaas ma sarkhaamin buu keeni qaala wuxuu yihi nacma qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm kullu muskirin wax kastoo wax sarkhaamiyo xaraamu waa xaraam ina allaha alla weyne caza wajal cahida wuxuu u ballan qaaday liman qof shariba cabo almiskira wax sarkhaamiye qofka an yasqiyahu inuu ka waraabiyo min iinati اlkhabaal diinat اlkhabaal inuu ka waraabiyo waa dhididka ama cawnka ahlu naarka ciyaada biاllah qaalu waxay yidhahan rasul rsulka allow wamaa iinat khabaal diinat lkhabaalka muxuu yahay qaala wuxuu yihi caraqu ahli الnaar ahlunaarka dhididkooda weyaan amaba qaalo wuxuu yidhi cusaaratu ahli naar ahlunaarka carunka markii ay gubtaan ka soo baxa kaa weyaan marka haddii qofkii khamra cabka ahaa xaaladiisa saas la yeelay oo tiinat ilkhabaal ama dhidid ha noqdo ama carun ha noqdo ahlunaarka wixii ka soo baxay oo muxuu ahaa jirkooda gubtay ka soo baxay la cabsiiyey wax sahlan ba waxaad u adag waa marka ilaahay dulli iyo hoosayn iyo cadaab xanuun badan ayuu qofka shaaribulkhamriga u diyaariyey baabu alxai boorin laisku boorayo baabkan u baab yahay calaa tarki shubahaat waxyaabaha shubahaadka ah oo xaaraannimadooda ay banaanka oolin xalaalnimadooda banaanka ay oolin oo laga yaabo marna inay xalaal noqdaan mana xaraan noqdaan ama qofka uu ku walaacsan yahay maxalaalba uu ku walaacsan yahay inuu laisku booriyo in laga taga ayuu baabkan u baab yahay hadda adduunkan la jooga in badan oo waxyaabaha lagu dhaqda ah ganacsiyada ha u bateene maxaraanbaa maxalaalbaa wareer badan baa qofka geli marka qofka diintiisa ilaashana inuu isaga taga ayaa ku haboon wey xadii shan kun todoba boqol iyo tobanaad waa xadii saxiixa qaala alimaamu nas abarna xmed ibn sacdata can yaziid wahwa bn zureyc weeyaane can ibni cawni wacabdilaahi can ishacbi wa caamir sharaxiil shacbi weeyaane can nucmaan bashiir radia allahu tacala canhuma nucmaanna waa saxaabi bashiirna waa saxaabi qala wuxu nucmaan bashiir samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal sl boqol iyo ayaan ka maqlay ina alxalaala xalaasha bayinun waa wax cad oo banaanka yeelo inay biyahan caadiga xalaal yihiin ma wax culays baa ku jira maya waa wax cad wa ina alxaraama xaraamtana bayinun waa wax cad khamrada iyo zinada iyo wixii la midka ah wa bayna dalika arrinkaa inta u dhaxaysana umuuran arrimo ayaa ahaaday mushtabihaatun isu eg eg oo dhanka xalaashana asleeda ma xalaalba dhanka xaaraantana maxaraan baad leeda ayaa jiro weyaan warubama waxaa dhici karta qaal inuu yidhi waina bayna dalika intaa intu dhexaysana waxaa ahaaday umuuran arrimo mushtabihatan tiya mutashaabihaat soomaa mushtabiha ee isu eg iyada wasaadribu waxaan dhigayaa fii dalika arrinkaas maalan tusaale ayaan idin keeni oon idin siini nabigeena ah sal slm ina allaha laweyne caza wajal xamaa wuxuu dhowray ximan xuduud ayuu rabbi sameey soohin ayuu rabbigan sameeyey subxaana wa tacaala waina xima allaahi alla soohimihiisana maa xaramu xaram yeelay weeyaan waina huu shaniye man yarca qofkii daaqo oo waxaa weeye wax ku daajiyo xawla alximaa xuduudkaas hareerihiisa iyo agagaarkiisa yuushiku wuxuu u dhow yahay an yukhaalit alxima inuu xuduudkaas dhexgalo ama soohintaa dhexgalo ayuu u dhow yahay wey ama sharmadaas dhexgalo rubama waxaa dhici karta qaala inuu yidhi yuushik wuxuu dhow yahay an yartaca inuu daaqo oo sooyintaas ag ka jiray oon loo ogolay inuu daaqa ayaa khatar ugu jira weeyaan waina ina man khaalata riibata qofkii waxyaabo shaki ah faraha la gala oo dhex muxuu aha dabaasho man khaalata qofkii ku milmo oo ku dhehmo alriibata waxyaaba meel laga shakiyo ama wax shaki uu ku jira yuushiku wuxuu dhow yahay an yajsara inuu ku dhiirado sidaa weyaan xadiidkan oo xadiidkii aad ogeydeen oo ina alxalaala bayin o ina xalaal bayin oo arbiciin ku yeelay oon soo marnay oona riyaadka kusoo marnay oo meelo badan aan kusoo marnay oad garanaysaan marka qofka mu'minka da'bigiisa iyo dhaqankiisa waxaa weeyaan waxaba yaraatee uu shaki yar ka qabo uma dhowaado maxaa yeelay wuxuu u dhowaana waa wax adduunya ah isagana wuxuu waardiyeysanaya aakhiradiisa adduunya inuu waardiyeyso uma badno qofka muminkaa adduunyada xaasil xaasila wamaa min daabatin fi اlardi ilaa cala allahi risquha irsaaqadii waa iska dhooban tahay way taallaa ama in badan mar ha laguu soo dayay ama ha lagu yareeye ilaahay baa kafaalo qaaday subxana wa tacala inaadan baahi u dhimanin naf kastoo adduunkan ku sugan xitaa waxay kuwaan maalaya caqilka ah inay gaajo u dhimanin ilaahay baa ballan qaaday subxana wa tacaala wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquha xaalado goonaad rabbi ugu talagalay oo imtixaanna way jiri kartaa laakiin asal ahaan waa sidaa weeyaan marka laakiin tan mushkiladda ah oo qofkii inuu ka taxadira loo baahan yahay waa aakhiradii haddii hal dirham uu naar ku galay hal hadal uu naar ku galay hal ficil uu naar ku galay toddobaatan sano inta muxuu ahaa loo socda uu naar ugu hoobtay maxaad u malaynaysaa marka qofkii waxyaabo badan iskaga dhiirani marka sideedaba albaabka gelin weligaa hadda mararka qaar somaad arkaysid dad xishoodka ka tagay ama rag ha noqdeena ama dumar ha noqdeena oo wax walba afkooda soo qabta sii dayni dadka ayaga waxay soo mareen xaalado ah ay xishoon jireen ay soo mareen laakiin mar ayay muxuua albaab ka galeen khalaas way qoyeen qofku marbaa dubiyi ku dhexdhaco qoye waxba u harsan kadibna baab walbuu sigeli xitaa shaydaanka wuxuu leey khalaas adi maxaa ku dhimanba adiga waxaa martay oo balawa ku dhacday oo kan kale ku dhacday oo kan kale ku dhacday oo khalaas maxaa ku harsan haye dabaalo soo ma jeed awa ninkii boqolka naf dili jiray sagaashan iyo sagaal markuu dilay kadibna tawba qalbiga kaga soo dhacday ahlu cilmigii weydiiyey nin uun farta lagu fiiqa oo duub weyn aqoonna aan lahayn loo geeyey kadibna toobalaan inuu yahay u sheegay qoorta ku jira boqol wuxuu yidhi marba haddii aadba tooba lahayn kana raac israaci tiraa mid xun kaa taalleh israaciyey boqolkii markuu dhigay ninkii asaga ahaa waxaa uu fuuday inuu ninkaas boqolaad dilo waxay tahay saabiqadii hore hawshaanba caadiya u noqotay koob iyo lacaba oo kale dilka marka waxaan kala jeedaa baabkaas marka shubahaadka weliga waxaa waardiye waxay u yihiin muxaramaadka muxaramaadka haddii marba shubahaad gasha muxaramaadkan waad ku dhici waa iswadaan marka arrinka asaga aad in looga liskaga ilaaliyo ayaa naftaydi tiinaba kula dardaarmaya shan kun toddoba boqol iyo ko mxua todoba boqol iyo eh, ko iyo tobanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasa akhbarna maxamed ibn abaan qaala xaddaثna cabdullahi bn diis awdi qaala anba'ana shucba can burayd ibn abi maryam can abi lxawra asacdiy qaala qultu lixasan ibn cali waxaan ku yidhi ibn abi aalibin sibta rasuli lah sal slm radia allahu canhuma waxaan ku yidhi maa xafidta maxaad xifdisay min rasul rasulka ale sal اla slm maxaad ka xifdisay oo cilmi ah qaala wuxu xafidtu min waxaan ka xifdiyey da isaga tag maa shay isaga tag yuriibuka ku shakigeliyo ilaa maa shay xaggii aad oo u tag yuriibuka laa yuriibuka aanu ku shakgelinayn shay haddii marba aad ka shakiso oo xalaalba ma xaaraanba ma bannaan yihiin ma bannaano ma nafci bay leeyihin ma gala shaygaas shakiga kaa galay isaga tag oo waxaad adaa shayga shakiga aan lahayn hadda kaba soo qaad waxyaabahan mataqaanaa mucaamalaadkan cusub oo adduunka hadda ka jiro wii xaaraannimo lagu cadday waa lagu cadday laakin waxyaaba waxaa jira aad leeda muxaaramba xalaal marka dhanka eegto hakada marba haddii xaalada ay nooca noqoto xalaasha ilaahay aad way badan tahaye waxyaabahan shakiga uu kaaga jiro isaga tag waa dardaaranka nabigan u dardaarmay calayhi salaa slam una ka xifdiyey alxasan ibnu caliy ibn abi aalibin sibta rasuuli lah sal slm waa sayid shabaab ahljana ahlujanada dhalinyaradooda sayidkooda i madaxooda weyaan isaga walaalkii xusein baabu lkaraahiyati karaahiyad ayuu baabkan u baab yahay fii bayci zabiibi zabiibka in laga iibiyo liman qof laga iibiyo yatakhiduhu nabiidan cabitaanka khamrada markii dambe noqoni oo nabiidka ah qof ka samaysan in laga iibiyo inay karaahiya tahay ayuu baabkan u baab yahay karaahiyadan ti a taqaanin oo fiqiga taqaanin maaha raggaas salafka ah karaahiya waxay u yaqaanaan alxurma karaahiya xurmo ayaga agtooda waa iskaga mid laakiin istilaaxad aad aad taqaanaano fuqahada macruufka ah karaahiyada waxaa weeyaan alkaraahiyatu maa yuhaabu taarikuha walaa yucaaqabu faaciluha qofka karaahiyada isaga tago hawaab baa laga siina qofkii la imaadana wax laga haboonyu ku dhacay laakiin ma dambaabay ciqaab ma mudanay soo maha marka karaahiyada ta iyada u dhalajeeda imaamka sida hadda aan istilaaxaadka iyo sida isku afgarteen amaba lagu yaqaano salafka dadkii hore karaahiyada waxaa xormaday u isticmaalaan inta badan xadii shan kun todoba boqol iyo toban iyo labaad waa xadii saxiix isnaad maqduuc saxiix isnaad weeyaan laakiin taabici fama bacdahu qaala imam abarna aljaruud ibn mucaad akhbarna aljaruud ibn mucaad huwa barudiyun bawardiyun akhbarna aljaruud ibn mucaad huwa ba wardiyun sooma bawardiyun qaala xadaثna abu sufyaan muxamed ibn xumayd can macmar bn rashid alasdi can ibn طaawus cabdilaahi can abihi abihi o طaawus ibn kaysana anahu طaawus ibnu kaysaan kaana wuxuu yakrahu mid naca oo karaahiye u arka an yabiica inuu iibiyo qofkii liman yabiica inuu iibiyo cinabkii iyo zabiibkii liman qof yatakhidu ka yeelana nabiidan cabitaan ka samaysana asal ahaan waxay u badneed xilliga ayada cinabka iyo markii la qoosho ama la qooyo ama la dhigaaliyo in khamr ahaan loo isticmaalo lidalika wuu nici jiray daawus ibn kaysaan raximah llah baabu lkaraahiyati karaahiya baabkan u baabiye fii beyc lcasiiri cabitaan in la iibiyo cabitaanka laga hadlaya ikhwaani u cabitaanadan caadiga ma ahan waa cabitaanka khamrada inuu noqdo laga baqi ama khamrada ahaa kaa weyaan amaba baabkii jidka khamrada ahaa ee kaa wey la diidi xadii شhan kun todoba boqol toban iyo saddexaad waa saxi isnaadi mawquuf saxaabiga jaliilka ah ayuu mawquuf ku yahay sacad ibn abi waqaas ayuu mawquuf ku yahay waana saxiix qaala imaamu الnasaي barana abarna barna barna anaga abarna baa noo qoran abarna sweyd ibn asl marwasi qaala ambana cabdullahi bn mubarak waa imamka can sufyaan ibnu dinar can muscab ibn sacd ibn abi waqaas qala wuxu yihi muscab kaana lisacdin sacd abu waqaas waxaa u sugnaaday ama u lahaa kuruumun jamcu karam wa geedaha canabka ama cinabka uu ka baxo aad u badan ayuu lahaa kuruumun iyo wa acnaabun geedaha canabka kaiiratan waa isku nooc acnaabta iyo kuruumta isku mid geedaha cinabka uu ka baxa iyo zaliilka ayaa karamna la yihahdaa cinabna lafteedina waa la yihahdaa oo aad u tiro badan ayuu beer marka weyn oo aad muxuu ah geeda badan oo cinabkaas uu ka baxa iyo karamkaas ayaa mxuu ahaa u lahaa wa kaana lahu fiiha amiinu wa kaana waxaa usugnaaday lahu isaga fiiha beertaa gudaheeda amiinun nin aada aaminay hawsha ayada ugu shaqeeyo ayuu lahaa faxamalat waxay xambaartay marka cinaban cinab kaiiran ee badan beertii intay mxuu ahaa miro saaratay ayaa cinab aad u badan ayay xambaartay fa kataba ilayhi waraaq buu usoo qoray yaa soo qori ninka amiinka ah ayaa waraaq wuxuu soo qoray sacd bin waqaas wuxuu yidhi inii aniga akhaafu waxaan ka baqayaa cala alacnaabi cinabyada addaycata inay dayacmaan waxaan tirada badan inay iska hallaabaan oo muxuu ahaa la wada isticmaali waayo ayaan ka baqayaa ilan markii beerta aad ay weyn tahay cid ka shaqayso badana ayna jirin way dayacmayaan wixii fa in ra'ayta haddii aad aragto an acsirahu inaan shiido casartu waan shiidi oo intaan muxuu ahaa casiir ka dhigo cabitaan ayaan ka dhigi haddii aad muxuu aha u aragto inay munaasab tahay bedelkii ay geedka saarnaan lahayd oo ay halaabi lahayd intaan muxuu ahaa shiido aan cabitaan ka dhigi weyaan casartuhu kow saasuu muxuu ah usoo qoray fa ra'ayta haddii aad u aragta an acsirahu inaan shiido casartu waan shiidiyo cabitaan baan ka dhigi fa ilayhi sacdun sacad baa u qoray marka waraaq wuxuu ku qoray waraaqdi idaa jaacaka hadduu ku yimaada kitaabii qoraalkayga waraaqdayda haada ekana factazil ka fogow baycatii beertayda iyo xoolahayga ka fogow isaga tag fawallaahi allaan ku dhaartay laa actaminuka kuguma aaminayo calaa shayin shay bacdahu intaa kadib ama kan kadib abadan weligey facazalahu wuu ka buriyey can daycatihi daycadiisi iyo xoolihiisi beertiisi iyo hawlihii aad u haayey wuu ka buriyey mujeedaan maxay ta sacad bin abiqaas wuxuu ka dareemay marka ninkan inuu nin diintiisa yarta u yahay tadayunkiis inuu hooseeyo maxaa yeelay cinabkaas haddii la miiro inta badan oo muddo uu yeelo muxuu noqonaya khamru noqonaya marka ninkan nin aakhiro ka fikira amaba khamra xataa kabaqa inuusan ahayn ayuu muxuu ahaa meeshii ka dareemay mana muuqanin arrinta yada laakiin waraca iyo alaalmaradnimada saadinqaas ayay ku tisinaysaa markaasaa wuxuu yidhi maadaama asaa tahay xoolo kay kuguma aaminaayo isaga marka annaga waa taqaanaan qofka xoolaha lagu aaminaynin waa qofka xoolihii dayaca laakiin ninkan waa qof xoolihii in ilaaliyo rabo laakiin aakhiradii diisi ayuu u baqay shubhadaas inuu soo geliyo ayuu ka baqay markaasuu casilaya annaga iyo raggaas aad baan u kala duwana ogaada شhan kun todoba boqol iyo afar iy tobanaad waa xadيث صحيح isنaadi مqطوع qاala الإmam نس أخبرna سويد بن نصر المرزي qال أنbاna cبداللahi بن مبارك عن hاrون بن إبراهيم عن بن سيrين mamed srin bichu ka iibi casiiran isagoo la shiiday oo cabitaan ah calaa man ka iibi yatakidu ka samaysana ilaaan cabitaan la adkeeyey oo la kariyey oonan khamro ahayn qof ka samaysana ka iibi o walaa yatakidhu aanan ka samaysanin kamran kamra aan ka samaysanayn cinabka ka iibi weyaan waayahay marka qofka haduu marba casiirka eh, cinabka eh, casiirkiisa uu ka samaysani khamro oo lagu yaqaano in laga iibiyo muxaram waa lama ogola karaahiyada marka inay ta waxaad garateen xurmadii aan sheegi jirnay aan hadda soo sheegnay cafwan baabu dikri maa yajuuzu wixii banaan sheegitaan la sheegay baakan u baab yahay shurbuhu cabitaankiisa uu bannaan yahay oo min ailaa'i cabitaanka la kariyey oo la adkeeyey iyo nooc laa yajuuz aanan bannaanin meeshaan imaamka wuxuu keeni doonaa axaadiid mawquuf u wada badan u badan ayuu keeni doonaa laakiin wuxuu ka hadlay waxay tahay muhimadda cinabka cabitaankiisa haddii caadi loo dhiga inta badan wuxuu noqdaa khamra oo muddo uu yeeli waaya a a a a inabka inabka way reebi ajiib <laughs> a a markii khamr ahaanay wa isticmaalayaan subxaan allah ajiib wakaas marka waka waayahay marka cinabkaas markii eh, cabitaankiisaas caadiga uu yahay muddo uu yeel khamr noqonaya soo maha marka waxaa la sameeyaa cabitaankia la karinaya kaba soo qaad saddex litir litir ayaa dab la saaraya saddexdaa litir ilaa marka ay marka dambe hal litir iskugu soo goraan ay dhakruur noqdaan adkaadaan labadaa litir markay tagaan marka inta soo hartay khamro ma noqonaysa xoolo geelaa la mariyaa mararka qaar eh, waaa ah, muxuu ahaa sida xalwadiya loo isticmaalaa cabitaan ahaana loo isticmaalaa laakiin khamro ma aha marka yada eh, wixii khamro noqon laha dhan way ka baxeen way ka dhinteen ka isaga umbaa la ogolya saas waa marka wuxuu imaamkeen raba caleyh raxmat ullah waayo xadiid shan kun todoba boqol toban iyo shanaad waa xadiid xasan saxiix mowquuf qaala imaamu nas amt bna maxamed ibn abdilacla qaala xadana mucta bn sulayman qaala samictu mansuura can ibraahim annaqci can nubata nubat alwaalibi nubat alwaalibi almucalim almuadib maqbuul weeyaan can suwayd ibni afla radia allahu ta a qal wuxu kataba cumaru sayd cumar ibn khaaab ayaa u qoray ilaa bacdi cumaalihi shaqaalihiisa qeyb ka mid ah iyo gobnatoriyaalkiisii muxuu qoray anarziq anarzuq almuslimiina muslimiinta waxaad wax ka siisaa oo cunto aad ugu dhigtaa min ailaa'i cinabkaas cabitaankiisa oo la kariyey oo la fariisiiyey risq uu dhigo si maa dahaba wuxuu tagay uluaahu saddex meelood markii loo qaybiya laba meelood wixii ay ka tageen si cuno ahaan ugu dhig wabaqiya uu soo haray uluuu saddex meelood hal meel uu soo haray yacni cabitaankaas la kariyey oo markii la kariyey hadduu saddex litir ahaa laba litir ay gureen oo hal litir uu soo haray irsaaqad ahaan u sii oo waxaa weeyaan inay cunaan eh, yeel laakiin wixii nooci kale hasiinin ayaa meesha koleyba ku idmaanan waay xadii shan kun todoba boqol iyo toban iyo lixaad waa saxiixun bima qablahu wama bacdahu akhbarna mascuud ibn nasr qaala ambana cbdullahi mubarak can ibn darkhan weyan can abi mijlaz abu mijlaz waa laaxiq ibn xumayd asaduusi waa iqae can caamir ibni cabdillaah anahu caamir qaala wuxuu qara'tu waxaan ahriyay kitaaba cumara ibn khaaab radi allahu ta anuma ayaan akhriyey abi muusa waraaq uu cumar ibn khaaab usoo qoray abu muusa alashcari ayaan akhriyey saxaabi jaliilka ah amaa bacdu intaa kadib hadalka waxaa ku qorna amaa bacdu intaa kadib fa inaha iyada ama shaniga qadimat waxaa ii timid calayga korkayga cayrun safar min ashaam baa iga timid safar wada muxuu aha badeeca ayaa shaam iga timid taxmilu waxay xambaar wadaad sharaaban cabitaan haliidan aad iyo aad u adag oo dhakruur ah aswada ee madow ka ilaai libili geela waxaa weeyaan waxyaabaha la mariyo oo kale oo muxuu ahaa laga mariyo waxyaabaha ka soo baxa adhada iyo wix la ah wa inii ana sa'altuhum waan weydiiyey calaa kam yadbakuunahu inta ay ku kariyaan ama sida ay u kariyaan calaa kam inteebay yadbakuunahu ku kariyaan yani markay karinaan muxuu la egyahay sunuu noqon doonaa fa ahbaruunii waxay ii sheegeen anahum ayaga yadbakuunahu inay ku kariyaan cala ulutayni saddex meelood laba meelood marka loo qaybiy inay ka kariyaan oo inta iyada la kariyo oo beesha laga saaro dahaba ulutaahu dahaba waxaa taga ulutaahu labadiisii ulu ee xumaa saddex meelood labada meelood oo xumayd way tageen uluun uluun bibaqyihi ulu wuxuu la tagay qooqiisi iyo muxuu ahaa ubartiisi iyo burintii ayuu la tagay wa uluun uluna biriixihi urkii ayuu la tagay khamradii urkeeda ayuu la tagay famur famur waxaad fartaa man duul qibalaka xaggaada jiro yashrabuunahu inay cabaan oo uludkaas har ay cabaaran isticmaalaan uu sheeg weyaan xadii shan kun todoba boqol toban iyo todobaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasr nasr qaala bana cabdullaahi bn can hishaam hishaam waa ninkee can siriin maxamed weyaan ana cabdillaahi ibn yaziida alkhamiyu khamiyi alkhatmiya qaala wuxuu yihi kataba ilayna cumar bn khaaab radia allahu an arda hishaamka waa ninkee ibn xasaana mise waa dastawa ibn xasaan Eh, kataba ilayna cumar bn khaaab radi an ayaa noo qoray ama noo soo qoray ama bacnta kadib fadbauu war kariyay sharaabakum cabitaankiina xataa yadhaba minhu ilaa uu ka taga nasiibu ashayaani shayaanka qeybtiisa fa ina lahu waxaa u sugnaaday shayaanka inayni laba nasiib ayuu ku le laba qaybood walakum waaxidun adinkana mid baad ku leedihiin annaga marka hawsha ayada hadda khamrada iyo baabkeeda ilahay maadaama u naga badbaadiyey raggaas khamrada isticmaali jireen ayaa noocaas iyo habkaa loo samayn jiray an kun todoba boqol toban sideed oo saxix isnaadi mawquuf qaala imam qala bana cabdulahi ibn mubaarak can jarir ibn abd dabi can muirat ibn maqsim adabi an shacbi wa caamir ibn shaarci shacbi qala wuxu yhi caamir kaana caliyun radi allahu anhu sayd ali wuxuu ahaa amiiru lmuminiin yarzuqu annaasa dadka mid siiyo oo cuntaan u siiya ailaa'a cinabkaas cabitaankiisa la fariisiiyey oo inta la kariyey la adkeeyey yaqacu fiihi dubaabu taqsi ayaa ku dhici jiray walaa yastaiicu mana awoodi karin taqsiga an yakhruja min kasoo baxa yani adaygi sidii ayuu tilmaamaya koollo camal ama xalwad oo kale alwaa hadda ku dhaca taqsiga ma kasoo bixi karaa sidaas oo kale weyaan wa allo ku dhawa waaya xadiidka شhan kun todoba boqol iyo toban iyo sagaalaad waa صaii ma qablahu qaal imam abarna moxamed ibn mutana alanazi qala xadaana ibn abi cadiy wa moxamed ibn ibrahime can daawuud ibn abi hind qaala saaltu waxaan weydiye saciidan ibn musayib wayaane ayaan weydiiyey maxaan idhi ma sharaabu cabitaan muxuu yahay alladii cabitaankaas axallow cumaru sayd cumar uu xalaal yeelay radi allahu anu arda uu dadka inay cabaan u baneeyey ama uu yihi waa xalaal qaala wuxuu yidhi alladii kii wayaan yudbahu la kariyo xataa yadhaba ilaa ay ka tagaan ulaaaahu labadiis dulal yacni saddex meelood laba meelood ay ka tagaan wayabqa ulaahu hal meelna uu soo hara kaa weyaan xadيث شhan kun todoba boqol iyo labaatanaad sar isnaadi mawquuf qaala imamna s abana zakariya ibn yaxya qala xadaثana cabdulaclى qala xadana xamaad ibn slma can daawuud ibn abi hind can sacيid ibn musayib ana abadarda abudarda wataqanin radi اlah anhu arda kaana waxaa yashrabu mid caba maa cabitaan dahaba uu tagay tagay ulثaahu labadiisa meelood saddex meel saddex meelood laba meelo ay ka tageen wa baqiya uluثahu saddex meelood hal meelna uu soo haray weeyaan xadيث شhan kun todoba boqol iyo ko iyo labaatanaad صaيح mوquف weya qal imam مسلم أخبرna سويد بن نصر qال أنبأna cبد الله بن مارك عن شhيب بشير الواسطي qال أنبأna إسماعيل بن أبي khالد عن qays بن أبي xاaزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وضاه cبد لله بن qayse أنhu cبداللahi بن qays kaana wxuu yشhرب mid caba min الطلاaءi cabitaanka karitaan karin lagu fariisiiyey maa dahaba wuxuu tagay ثulثaahu laba meelood saddex meelood laba meelood ka tagay weyaan وabaqiya ثuluثahu ثuluثkiisna uu soo haray شhan kun todoba boqol iyo laba iyo labaatanaad صaيح isnaadi maqطuuع qaala imaam abarna sweyd ibn nasr almarsi qaala bana cabdullaahi can sufyaan sufyaan athawri soo ma can yacla ibn caطa qala wuxu uri samitu saciidan saciid ibn musayab wa sa'alahu uu weydiiyey acraabiyun reer baadiyeah wuxuu wax ka weydiiyey can sharaabin cabitaan yudbaku la kariyo cala nisfi nus lagu kariyo yacni inta biyaha ay la ekaayeen cabitaanku la ekaa nuskiisa ayaa soo hari marka la kariyo oo nusna wuu tegi uu guri o su-aashaas ayuu weydiiyey qaal wuxuu la maya lama cabayo looma dhowaanayo xataa yadhaba ilaa ay ka tagaan ulaahu laba meelood saddex meelood ilaa ay ka tagaan wa baqiya ulu ulun usoo haro an kun todoba boqol iyo saddex iyo labaatanaad saxi isnaadi maqtuuc qaala imam bn sacd abarna axmed ibn khaalid can macan ibn ciisa alashjaci qaala xadana mucaawiya ibn salix an yaxya ibn saciid alqaطaan weeyaan aansar weyaan afwan ansari alansaari can saciid ibn musayib martabada ma imaan kara khataab can saciid ibn musayib qala wuxu yhi sacid ibn musayib raximah llah raxima llah jamica ruwaat wa radia allahu an jamic saxabati rasul lah sal slm qaala wuxuu yihi sacid musayib idaa ubika ilaau cabitaanka karin lagu fariisiiyey ama lagu adkeeyey markii la kariyo cala hului saddex meelood hal meel uu ka soo hara weeyaan falaa ba'sa bihi dhib ma lahan uludka la aadina kuwii tagay dhankan kale aada maadaama qariinada xadiista hore ayaa marka cadaynayso an kun todoba boqol iyo afar iy labaatan sahih isnaad maquuc qaala aimam abarna sweyd ibn qala ambana cabdulahi can yaziid ibn zuray qaala xadaana abu raja abu raja mamed ibn sayf maxamed ibn sayf asdi waa iqa qala wuxu yhi saaltu xasan ayaan wax ka weydiyey eh, ibn abilxasan albasri can iilaai cabitaanka eh, lagu fariisiyey ama lagu adkeeyey karinta annaga hadda wax ugu dhow oo naqaana waa xalwada xalwada waad aragteeno waa la karini karintaas ayaa mxuua lagu fariisiyaa ay ku adkaataa sida weyaan waa yahay can iilaai saaltu waxaan weydiye alxasana ayaan weydiiyey can iilaai cabitaanka karinta lagu adkeeyey ayaa wax ka weydiiyey almunasafi ee nus la gaarsiiyey inti biyaha iyo cabitaanka ula ekaa nuskiisa uu ka soo haray faqal la tahrabu cabin waa inay ulu ka soo haro haddii ulu kasoo harin weli khamradii waa ku dambaysaa weyaan an kun todoba boqol iyo shan iyo labaatanaad xasan isnaad maquu qaala imam abarna said bn qal ambana abdulah mubaarak can bashir ibn muhaajir can bashiir ibn muhaajir qaala saaltu xasan ibn abilxasan basri ayaan weydiiyey camaa cabitaan yudbaku la kariyo min acasiiri cabitaan ka mid ah qaala wuxuu yidhi maa tadbakuhu xataa yadhaba maa tadbakuhu waxaad karinaysa xataa yadhaba ilaa u ka taga auluaan laba duleel oo saddex mxuu ah laba ka mid ilaa ay ka tagaan fahuwa jaa-izu oo ka banaan wayabqa uu soo haro uluثu saddex meelood hal meel uu soo haro شhan kun todoba boqol iyo lix iyo labaatan xasan isnaadi mawquuf qaala imam abarna isxaq bn ibrahim qaala xadaثana wakic bn jarax aلru'asi qaala xadaثana sacd ibn aws can anas ibn sirin qala wuxu anas bn sirin raxima اllah اjamic samictu waxaan ka maqlay anas bn malikin ayaan ka maqlay radia allahu ta arda yaquul isagoo ayaan ka maqlay ina nuuxan sal allahu alayh ali waslm sala allahu alayhi waslem nabi nuux naasacahu waxaa la murmay ashayaanu ayaa la qabsaday fii cuudi karami karamka cinabka laantiisuu la qabsaday kula dhegay ayuu kula dhegay o faqaala wuxuu yihi haada lii kan anaa iskala shaydaankii adihi wa qaala wuxuu yihi nuuxna haada lii anaa iskala laan oo nabi lux lahaa yuu kula dhegay nin walba wuxuu yidh skala skala faاsطalaxaa waxay ku heshiiyeen calaa ana linuuxin nuux inay u sugnaatay uluahaa saddex meelood hal meel walishaydaani shaydaana uluayha laba meelood hal muxuu ahaa saddex meelood laba meelood inuu leeyahay ay ku heshiiyeen xadiidkan marka sanad ahaan waa sanad waxaa weeyaan xasana laakiin markii aad eegto laba dhan baa laga eega ninka saxaabiga xadiidka u wariyo waa saddex qaybood mid waa marfuuc oo nabigeena calayhi salaatu salaam ayuu u tiirinaya kaa war ma lahan haddaba sanadkiisa ansaxa war waa marfuuc midna waxaa weeyaan waa mawquuf oo saxaabiga hadalkiisa waa walahu xukmu rafci walahu xukmu rafci wuxuu leeyahay xugun in nabiga loo kor yeelay sal slam waa wax aanan ra-yi lagu dhihi karin hadda arrinkan oo kale in nabi nuux calayhi salaatu wasalaam iyo e, shaytaan ay isqabsadeen ma qofku wax ra-yi isku dhihi karaa waa maya kuma dhihi karo marka wuxuu leeyahy xukmu rafci laakiin shardi kala raacsan shardiga raacsan muxuu yahay anlaa yakuuna min aisraa waxyaabihii laga soo wariyey nimankii muxuu ahaa reer bani israa'iil saxaabada qaarkood waxay cilmi ka qaateen kacbulaxbaar in la yihahdo ay wax ka wariyeen waa inuusan noqonin israailiyaadkaas wa loo yaqaan ay noqonin marka xadiidkan marka hadda meesha yeelo ah, qeybta saddexaad marka saxaabiga wariya waa inuu shay ra'yi aan lagu dhihi karin laakiin israailiyaad oo muxuu ahaa kitaabkii kale uu ka soo naqliyey marka israiliya haduu noqda waxaa weeyaan xagga layska dhigi ya xagga ayaa layska dhigi idaa xadaakum ahlu kitaab falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum ahlu kitabka hadii ay wax idiin sheegaan hana ka rumaysanina hana hana ku beeninina maxaa yeelay haddaad ka rumaysataan baatilkoodii oo muxarafka laga yaaba inay qoorta kuu suraan oo diinkaaga dhigaan haddii aad beenisana haddii ayba nas uusan ka hor imaanaynin oo muxuu ahaa kitaab iyo sunno ay ka hor imaanaynin haddii aad beenisaan waxaa laga yaabaa in waxaa weeyaan waxyi ilahay xaggii ka imaada aad beenis marka afka qabso laakiin afka waxaan laga qabsanayn haddii wax cad oo kitaabkii sunadi ka hor imaada la imaadaan derbiga wejiga lagaga dhufani marka xadiidkan marka ama aarkan israailiyaad buu u dhow yahi wahuwa biاlisraailiyaati ashbah haaliban ambiyada hore iyo e, marka laga sheekayna oo nas cad uusan ahayn uusan marfuuc ahayn haddii la arkinta badan kutub ahlkitaab ayaa laga soo naqliyey waaya saxaabada qaar lagu yaqaan ayaa ka ah ayaa jira cabaadilada ay ka mid shan kun todoba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa daciif isnaad qaala aimam qa abana cabdulahi can cabdilmalik ibn طufayl aljazariy qaal kataba ilayna cumar ibn cabdilcaiz ayaa noo qoray ninkii amiirulmuminiinka ahaa oo caadilka ah laba sano iyo wax yar ayuu haayey addunkana isbedelay ninka madaxdu caadilka ah wax badan ayuu ilaahay subxana wa tacala ku islaaxiya kataba ilayna cumar ibn cabdilcaiz ayaa noo soo qoray muxuu noo soo qoray anlaa tashrabuuha cabina min ailaai cabitaanka la fariisiiyey oo weliba karin lagu fariisiiyey ama lagu adkeeyey ha cabina xataa yadhaba ilaa oo ka saddex meelood laba meelood ilaa ay ka tagaan ay ka guraan wayabqa uluahu uluuhu uu soo horaa saddex meelood hal meel weyaan wa muskirin wax kastoo qofka sarkhaamina xaraamu waa xaaraan si kastaba ahaada xataa datulu soo hara laakiin wax sarkhaamini waa xaaraan laakiin asalka uu ka hadlay waxay tahay haddii ulu uu soo haro intaa la kariyo inay khamrada iyo maadada wax muxuu ah sarkhaaminaysay ay dhimatay saasa asal ah laakiin haddii ayada laftirkeeda ulu inta gaarto kadibna ay wax sarkhaamini ayada lama ogola waxaadna ogsoontihiin qaacidadii nabowiga ahayd ishrabuu fii kuli اasqiya walaa tashrabuu muskiran ama imbiduu fii kuli اasqiya walaa tashrabuu muskiran taas ayaa qaacida la socda nooc kasta aad sheeg haduusan muskir ahayn najaasana ay ku dhicin waxba ishkaal ma laha waayo xadiidka shan kun todoba boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isnaad maqduuc qaala imamuna s abarna isxaq bn ibrahim qaala xadana muctamar ibn sulayman can burd mise burad baa idin qoran can burdin ibn sinaan ashaami saduuq rumiya biqadar can makxuul ashaami qala wuxuu yihi makxuul kulu muskirin wax kasta oo wax sarkhaamiyo xaraamun waa xaraam baabu maa yajuuzu shurbuhu cabitaankiis waxay bannaan tahay min alcasiiri cabitaanka iyo wamaa laa yajuuzu xaaraan banaaneen cabitaanka dadka ay cabaan kee bannaan oo loogoli lacabay kee aanan banaaneyn ayuu baabkan ubaabay xadiid shan kun todoba boqol iyo sagaal iy labaatan waa isnaadi mawquuf qaala imam abarna sweyd ibn nasr qaala ambana cabdulaahi ibn mubaarak weyan can abihi yacfuur aha maxaa idin qoran aلsalamiyi cabdiraxmaan ibni cubayd alcamiri wa can abi haabit abu haabit waa ayman ibnu haabit alkuufi aلhaclabiy waa saduuq waa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda ibni cabaas cabdulahi bin cabaas ayaan agtii ahaa oon la joogay fa rajulin baa u yimid fa markaas wa ka weydiya can casiiri cabitaan cabitaanada laga hadla cabitaanadan la dhigto la dhigaashado oo la miiro ama ha laga sameey mxuu ahaa cinab ama ha laga samey timir sidaa weyaan ama waxyaabi kaloo soo marna laga sameeyo fasa'alahu wa ka weydiya can casiiri cabitaanka wa ka weydiiyey fa wuxuu yidhi cbdullahi bin cabaas ishrabu cab maa kaana ariyan intuu fresh yahay intuu mxuu ahaa cusub yahay oo marka ayada mxua ah, la shiiday cab qaala wuxuu yidhi inii aniga ah, hay abaqtu abqtu ayuu qoray sms abaqtu abaqtu weyaan bada ugoday kor laba abaqtu sharaaban cabitaan ayaan mxuu a ah, kariyey waa fii nafsi naftayda minu xaggiisa waxbaa iga jira yani waana sibaan u yara waan ka yara baqaya amaba labana dhacsani oo khamraan ka yara baqaya ula jeedaa qaala wuxuu yidhi akunta shaaribahu akunta miyaad shaaribahu mid caba qabla an tadbakahu tadbakahu intaadan karinin ka hore mid cabta caba miyaad ahayd oo ma cabi lahayd haddii aadan karinin ma cabi lahayd qaal wuxuu laa maya mujada marka khamra isagoo khamroobay ayuu karin ku bilaabay soo ma qaala wuxuu yidhi faina naara naarta laa tuxilu ama dabka faina naara dabka laa tuxilu shayan shay ma xalaalaysa qad xurima la xaaraan yeelay haddii bakti taad soo qaadata aad gubto ood gamaariso gamaarkaas ma cuni kartaa ama aad karsato waxba waay shan kun todoba boqol iyo soddonaad waa saxiix isnaadi ayضa qaala imam s abarna swayd ibn qala ambana cabdullah can ibni jurayj cabdimalik qira'atan akhbaranii caطaaun qaala wuxuu yidhi samictu bn cabaas cabdillah bin cusman ka maqlay qul isagoo dhan wallaahi allaan ku dhaartee maa tuxilu الnaaru naarta ma xalaalayso shayan shay walaa tuxarimuhu mana xaram yeesho qaala wuxuu yidhi dabkii weeyaane qaala wuxuu yidhi uma kadibna fasara lii qowlahu hadalkiisa ayuu ifasiriy wuxuu yidhi laa tuxilu shay-an shay ma banaysa liqowlihim dhihitaankooda fi ilaai cabitaanka la kariyey cabitaanka la kariyey walaa tuxarimu mana xaran yeesho weeyaan waayahay waa haddii isagoo khamro ah laakiin isagoo cabitaanka caadigaha ah, ishkaal weyn ma laba jeerba waxaasoo dhanba wuxuu ku gabagaboobay waal kasta iyo cabitaan nooc kastuu yahay cab kuna cab waal kasta ku dhiga waal kasta laakiin walaa tashrab muskiran qaacidadaas qaada nabowiga waxaan kala isku dhib baab weyse laga weyse qaatay baabkan u baabiye naar dab wixii ay taabatay masat naar naartii dabkii wixii la taabsiiyey ama naarta dab u taabtay in laga weyse qaatay baabkan u yahay ma laga weyse qaadana laakiin waxaan la yaabay axaadiista uu sheekha keenay wax hadda baabka iyo iyaga iskuma aadano iskuma aadano waadna arki doontaan insha allah tabarak wa tacaala kullina waxaa weeyaan waa maqطuuc maqduuc maqطuuca hal xabo marfuuc kuma jira shan kun todoba boqol iyo ko iyo soddonaad saxiix isnaadi maqطuuc qaala imam s abarna swayd ibn qala ambana cabdullah bn malik can xaya ibn shureyx qaala akhbaranii cuqayl ibn khaalid اlayli weyaane can mishaabi zuhri can saciid ibn musayab qaal saciid ishrab alcasira ishrab اcasiira cabitaanka cab maa lam yusbit intuusan ubaraynin oo zabad iyo ubar uusan yeelanin maxalushaahid ma ka aragtaa meeshaan wax ma kaaga muuqdaan ya sheekh haye sheekh nuur maxalushaahid man kaga muuqdaa ya waa suuragal laakiin wuduugi a waa sax wa dhankaas waa runta laakiin wuduugi aya wuduugi aan raadinayna gacan kuma hayn weli an kun todoba boqol laba iy soddonaad waa snaad maquu zabd faama zabdu fayadhabu jufaa han kun todoba boqol iyo laba iy soddonaad snaadi maquu qaala imam abarna sweyd ibn qala ambana cabdulahi can hishaam ibn caaid alasadi qaala saaltu ibraahim annaqci weeyaani an casiir baan wax ka weydiye cabitaanka la shiido qaala wuxuu yidhi ishrabu cab xataa yagliya ilaa uu ka buriyo maa lam yataayar intuusan doorsoomin yani cabitaanka ilaa muxuuha uu ka kululaado ood biir eh, muxuuha ka noqdo biita ka noqdo ood xilligii khamrada uu noqonayo uu ka gaaro inta cab laakiin markuu khamro xilligeeda gaaro hacabin laakiin isagoo khamro noqona markaa waa laga yaaba inuu sanuun iyo yani abac iyo doorsanaan u yeesho markaas oo kale moogtahay waa caafimaadaan uma fiicno bacteria waxbaa ku dhashay marka xaalad khatar wa waayahay shan kun toddoba boqol iyo saddex iyo soddonaad waa saxi isnaadi maqduuc qala imam sd abarna syd bn qal ambana cbdullahi mubarak an cabdilmalik cabdilmalik waa ninke can aطa ibn abi rabax fi lcasiiri cabitaanki qal wuxu ishrab cab xataa yaqliya ilaa u ka buriyo haddii marba uu xir xilli uu muxuu ahay zabad iyo burin gaaro xilligaas looma dhowaanayo sidaa weyaan شhan kun todoba boqol iyo afar iyo soddon xadiiska waa xadis isnaadi maqطuuc qala imam sd abarna syd bn qal ambana cbdullahi mubarak can xamaad ibni slma can daawuud ibn abi hind can shacbi qaala wuxuu yidhi ishrabhu cabitaankaas iyo casirkaas cab alaa ayaam saddex maalmood cab ilaa an yaqliya ilaa uu ka buriyo marba hadduu yeesho uba yeesho cabin muhimadaas kulli marka gabagabada maxay tahay gabagabada waxaa weeyaan muskir markuu noqda hw dhowaan inta ka horeysana cab hadda talaajada haddii aad gashato cabitaan muddo dheer uu kugu jira ama xataa kuwaan lasoo qaruriday waa cabitaan sooma lasoo shiiday miqay ku jiri karaan qaar sanad ay gaarayaan laba sana ay gaarayaan marka ishkaal ma laha laakiin markuu khamrooba taasumaa loo dhawaanayn maxalushaahidka awe alwudu mima gacan ma ku haysaan culama ya maku jeedaan allah noo yasir baabu dikri maa yajuuzu baabu dikri maa shay sheegitaan la sheegay baabkan baa yajuuzu u banaayin shurbuhu cabitaankiisa min alambidati waxyaabaha lagu riday ama la ritay ama la dhigaashaday iyo wamaa laa yajuuzu waxaan la banaaneyn tii hore aad uma kala fogo kii ka horreeyey baabkan baab ka horreeyey ma yajuuzu shurbu min acasiir wamaa laa yajuuzu kan waa isleeyihin ama isku dhow shan kun todoba boqol iyo shan iyo soddon waa saxiix isnaad qaala imam muslim akhbarna camr ibn cuthmaan ibnu saciid ibn kahiir qaala xadathana baqiyat bn waliid axaadiisu baqiya qaala xadathanii alawsaaci waa cabdiraxman ibn camr alawsaaci ashaami can yaxya ibn abi ibn abi camr can cabdillaahi ibn daylami can abihi abiis fayruz daylami hay ibnu daylamin waa la yihahda asaxaabiy wey ninkaas radia allahu anhu arda qaala wuxuu yidhi ibnu daylami ama daylami fayruz qadimtu waxaan u imid ama u imaaday calaa rasul rasulka sal slm faqultu waxaan idhi ya rasul rasulka allow ina anaga asxaabu karmin geedka karamka ah oo cinabka dhalo ayaan leenahay asxaab ayaan la nahay weyaan amaba annaga ayaa geedaha lah waqad nazla allahu waqad anzl allah l nuxsd subxana wa tacala taxriim alkhamri khamrada xaaraanimadeeda famaada nasnacu maxaan samaynaa qaala wuxu rasulka sal slm tattakiduunahu zabiiban geedkii cinabka ahaa zabiib baad ka dhiganaysaan xilliga horena maxaa la samayn jiray khamro ayaa laga samayn jiray qultu waxaan idhi fanasnacu famaada fanasnacu bizabiibi maada fanasnacu bizabiibi maada zabiib maxaan ku samaynaynaa ay maada nasnacu bizabiib qaala wuxuu yidhi tunqicunahu waad qooshanaysaan amaba waad qasanaysaan calaa hadaa'ikum hadadiina wa tashrabuunahu calaa cashaa'ikum cashadiinana waad cabaysaan xilliga cashada watunqicuunahu waad qooshanaysaan qasanaysaan amaba biya la dhiganaysaan calaa cashaa'ikum cashadiina watashrabuunahu calaa kadaa'ikum qadadiina waad cabaysaan wakti ahaan waa suuragal waana sida u muuqata yani waktiga cashada ayaad dhiganaysaan dhigaalsanaysaan kadibna qadadana waad cabaysaan amaba xilliga qadada ayaad dhigaalsanaysaan oo xilliga cashada cabaysaan waa sida daahirka oo muuqato sidaasa u muuqata wallahu aclam qultu waxaan idhi afalaa nuakhiruhu miyaanan dib u dhigayn xataa yashtada ilaa uu si fiican muxuuah ugu kullaado miyaan dib u dhigaynin inaan ilaa aad muxuuah ka kullaado cabitaanka ood khamre kaga dhowaado qaala wuxuu yidhi laa tajcaluuha yeelina xitaa mararka qaar inaad kullaado uusan khamro noqonina laga yaaba laa tajcaluuha yeelina oo ha ku dhigaalsanina fi lqulali ashuunada wajcaluuhu yeela fi shinaani magada iyo qirbadka geliya alqirba markay waaa l waxaa la yihahda markay qirbadda iyo sibraarka markii muddo ay joogto oy yacni sad ahaan noqoto o adkaato ayaa shanna la yihahda shan shanna marka shinaanku waa jamcu shan weeyaan fa inahu isaga inta akhara hadduu dib u dhaca saara wuxuu noqdaa khallan khal buu noqdaa midka shanka iyo qirbadda iyo sibraarka lagu dhigaaliyey haddii muddo iska yeelo intuu khabro noqon lahay khabrba noqon lahay khalbuu noqoni laakiin kan ashuunka lagu dhigay khamr isa rogi sidaa weyaan xadiidka shan kun todoba boqol iyo lixii soddonaad waa xadiid xasan saxiix isnaad qaala alimam msd akhbarna ciisa ibn moxamed abu cumayr annaxaas can damra can الshaybaaniy can ibn daylami can abihi oo fayruusa radia allahu an arda qala wuxuu yidhi fayrus qulnaa waxaan ya rasul rasulka low ina lana anaga ay noo sugnaatay maxaa idin qoran acnaaban anaga waxaa noo qoran acnaabun waan dhacna sooma jeedaan acnaaban wa waa isimkii oo ina lanaa anaga ayuu noo sugnaaday acnaaban cinabya ayaa noo sugnaaday acnaaban famaada nasnacu biha badela marka acnaabunta acnaaban ka dhiga famaada nasnacu biha maxaan ku samayneynaa canabyo badan ayaan leenahay oo geedahaas wax badan ay kasoo go-aan qaala wuxuu yidhi rasuulkeena salى اllahu alayhi waali waslm zabibuuha zabibuuha zaybeysta zayb ka dhigta oo cinabku muddo markuu yeelay zayb iska noqoni qulnaa waxaan idhi famaa nasnacu bizabib zabib waxaan ku samaynaa san yeelayna qaala wuxuu yidhi imbuduuhu calaa qidaa'ikum qadadiina ku rito washrabuuhu calaa cashaa'ikum cashadiina xaba xilliga qadada waxaa weeyaan qadada ku darsada miya oo muxuu isagoo sidiisa ku daadsada waa suuragal sidoo kale muxuu ahay qooshta oo xilliga iyada ah cabitaan ahaan u diyaarsada waa suuragal ayadna washrabuu caba hay washrabuu calaa cashaa'ikum wambiduuhu ku rita calaa cashaa'ikum cashadiin ama xilliga cashada nabiidka dhigta oo muxuu ahaa dhigaalsada washrabuu caba calaa hadaaikum hidaa'ikum adadiina hadadiina wambiduuhu fi shinaan qirbadda amaba sibraarka harag ka samaysanna ku rita oo ku qasta walaa tantabiduuhu fi lqilaal ashuunada ha ku reedanin wayaan ayadama degdeg ay khamr u noqonaysaa fa inahu maxaa in taahara hadduu dib u dhaca midka lagu riday shanka lagu riday iyo sibraarka saara wuxuu noqdaa khalan khal noqdaa khal haddii aad rabtaa aragtaan meeshan qaybtan hadda oo sigiska xayaysiisa haddii rabta hau noqotee adinkana barasho idin noqotee khal qofka raba inuu barto inta hadda ka bax marka salaadan ka baxno dukaamadan oo muxuu ahaa lagu iibiyo timirta iyo kitaabahi lagu iibiyo dadka joogo taga khal aaway dhaha jubad laga idiin soo dhiibayaan arkaysaa qof khal aan noqonin halkanuu yeelaa dukaamada dhana lagu iibiya halkan ya may waxbaa lagu yardarsadaa waxbaa loo yani waa yar dhandhanaano marka waa lagu dhanaansadaa dadka gaas kalaan u roon yahay dhahan qaar marka waxaan garan karna maaha halka meelaan u yeelaa marka qaar waxaa laga sameeyaa eh, liinta laga sameeya halka qaar waxaa weeyaan eh, cinabka laga sameynaya qaar timirta laga sameynaya waa kala duwan yihin halka waxyaaba kala duwan lakiin dadka macidada iyo boogta kula caloosha uma fiicno ama gaaskooda aad u daran qaarna waxay leeyiin gaaska lagu daweeya laakiin hawsha ayada rag yaqaanaa la weydiin yus'alu ahluhu aniga baabkaas igama farno mana aqaano shan kun todoba boqol iyo iyo soddon iyo toddobaad waa xadii saxiixa qaala imam muslim akhbarna abu daawuud waa sulayman ibn sayf alxarani qaala wuxuu yihi xadathana maxaa idiin qoran caji nuur yacla axsanta annaga marka mudraj khalad aha dhexda noogu jira oo aad u tiro badan abarna abu dawud qal wuuu yhi xadaana yacla alxaraaniy qaal intaba xadfa waxaad intaad xadfaysaan xadaana yacla alxaraaniyu qaala intaas kulli kooba mariya tira idrubu caleyh qaala abu dawud wuxuu yidhi akhbarana abu dawuud qaala wuxuu yidhi xadaana yacla yacla ibnu cubayd alyaadi waa iqa fii can hawri bacd اliin qaal xadaana muiic ibn cabdillaahi alghazal waa saduq can abi cumaan abu cumaanka naadiya umalaynina abu cumaan yaxya ibn cubayd albahrani waa saduq abi cumar miya abi cumar abi cumar waa asanta abi cumar weyaan abi cumar yaxya ibn cubayd albahrani wa waa saduq abi cumaan waa abi cumar abi cumaan naadi booskiisa halkan sooma taqaanaan can ah, ibn cabaas radi allahu taala qali cabdillahi bin cabaas kaana wuxuu ahaaday yumbadu mid loo qasa ama loo qoosha ama loo dhigaaliya lirasu rasulka sal slm ayaa cabitaan loo samayn jiray fa yashrabu wuu cabi jiray rasulka min adi berri ayuu cabi jiray wa min bacd aladi beri dambana waa cabi jiray cabitaanka isagaa loo dhigay fa idaa kaana masaa haalia galabta saddexaadka marka la gaaro fain baqiya hadduu kusoo haro fil inaa waalk shayun shay lam yashrabuhu ma cabi jirin fain baqiya hadduu kuso hordha marka fil inaa waalk shayun shay lam yashrabuhu ayna cabin uhriiqa waa la daadin jiray waalka marka nabiga looga dhigaalin jira waa taqaanaano ama wuxuu ahaa qirbad iyo sibraar oo harag ka samaysan ama wuxuu ahaa tawr baaquli yar oo ka samaysan dhagax waa dhoob dhoob ka samaysan ayuu ahaa waaya haddii shan kun todoba boqol iyaga labadaba marka aad degdeg khamro uguma dhigaan oo ma khamrayaan shan kun todoba boqol iyo sideed iyo soddonaad waa saxiixun bimaa qablahu qaala imaamuna sacd abarna qala imamuna sacd ramt abarna isxaq ibn ibrahim qala xaddaana yaxya ibn aadam qala xaddaana shariik ibn cabdillahi alqaadi can abi isxaaq asabiy can yaxya ibn cubayd اbahrani abimanka marka abu abi cumarka waa ninkaa weyaan abi cumar alinkeedi abu cumar waa waya an cabaas radi alahu taala ah, wuxuu ka wari marka an cabaas radi alahu taala ana rasul sl sl slm ka rasulkan wuxuu ahay yunqacu lahu azabiibu zabiibka ayaa loo qooshi jiray ama loo dhigaalin jiray fayashrabuhu wuxuu cabi jiray yowma maalintiisa iwaladi beri wa aladi wixii ka dambay marka casrka la gaaro waa la daadan jiray ama galabti shan kun boqol iyo sagaaliy soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imaamu nas bn wasil ibn cabdilacla can ibni fudayl wa muxamedi can ilacmash wsulaym mihraani an yaxya ibn abi cumar can ibn cabaas radia allahu tacala canhuma qala cbdullahi bn cabaas kaana wuxuu aday rasul rasulka sl slm yumbadu lahu nabiidun cabitaan ayaa loo dhigaalan jiray yumbadula waxaa loo dhigaalan jiray nabiyadu zabiibi zabiibka cabitaankiisa min habeenka ayaa loo dhigi jiray oo loo qooshi jiray fayajcaluhu fii siqaa'in markaasuu yeeli jiray sibraad gudihii fayashrabuhu wuxuu cabi jiray rasulka sal slm yowma maalintiisa daalika ee ka ah iyo alad berri iyo bacd alad iyo beri dambe fa kaana hadduu ahaada min aakhiri haaliati maalin saddexaad gabagabadeeda iyo mxuua dhammaadkeeda galabti weeyaane saqaahu dadka waraabin jiray aw sharibu ama asaga cabi jiray fa idaa asbaxa minhu shayun hadduu shay marka waa beriisto oo wax ku haro maalinta afraad weeyaane ahraaqahu uu daadin jiray maxaa yeele xilligaas inuu khabar noqdo iyo khatar ugu jiraan shan kun todoba boqol iyo afartan sabiil isnaad mawquuf qaala imaamu nas cali ramatullah akhbarana hahay sawayd ibn qaala ambana cabdullah can cubaydillah ibn cumar alcumari weeyaan almukabar almusaqar cafwan can naafic can ibni cumar anahu cabdillahi bin cumar radi allahu tacala anhuma kaana wuxuu aad yumbadu lahu mid loo dhigaaliyo oo waxaa weeyaan loo diyaariyo fii cabitaan fii siqaain sibraar fii siqaain azabib ayaa loo diyaarin jiray yumbadu lahu waxaa loo diyaarin jiray fii siqaain sibraar azabib ayaa loo diyaarin jiray qudwatan aroorti fa min alleyl haweenka yuu cabi jiray wa yumbadu lahu cashiyatan galabta ayaa loo diyaarin jiray cabitaankaas oo loo dhigaalin jiray fa eh, galabta ayaa loo diyaarin jiray oo fa cabi jiray qudwatan aroorti wa kaana wuxuu ahaaday ysil asqiya waalasha lagu dhigaaliyo wuu dhaqi jiray min aleyli walaa yajcalu ma yeeli jirin fiiha durdiyan gufar kuma reebi jirin wax alle w ku jira hadda waad aragteen canjeerada tusaale ahaan canjeerada waliba canjeera soomaalida <laughs> loo yaqaano oo ilahay uu noo barakeeyey alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wayaane marka canjeera soomaaligaas kamiir khamiirka haddii waalka laga dhaqa habeen dambe ma khamiiraysa waa in dhaqankaa taqaana loo daayo in yaroo muxuu ahaa salka ayaa lagu reebaysa soo maaha marka ma yeeli jirin cabitaanka isaga cabdillahi bin cumar marka ma yeeli kuma reebi jirin lian maxaa yeele hadii lagu reebo cabitaanki dambe ayuu khamiirinaya wuxuu ka dhigaya marka wuu khamraynaya sidaa weeyaan waa walaa yajcalu fiihi ma yeeli jirin durdiyan gufar ama bas saliid durdigaas mararka qaar waxaa weya waa loo isticmaalaa wax kale yani wax kale kuma dari jirin annaga hadda waxaa lagu dara bakenbowrarka marka canjeerada laqasa waaa lagu daraa maaha baasha bakenbowrarka ay yihahdaan ayaa lagu daraa marka saliid iyo wax la mid ah ama gufar iyo wax kuma dari jirin walaa shayan shayna kuma dari jirin qaadaafi wuxuu yidhi fa kunaa waxaan nashrabu kuwa caba midla alcasal isaga oo muxuu ahaa malab oo kale aan cabi jirnay oo iska macaan oonan weli kulalaan shan kun todoba boqol iyo kow iyo afartanaad saxiir isnaadi mawquuf kuleelkan ka hadla kuleelka xisiga imaha waa yani isagoon sarkhaaminaynin wa akhbarna sweyd ibn nasr qaal anbana cabdullah can basaam qaala saaltu waxaa weydiy abaa jacfar waan weydiiyey can nabidi cabitaanka la qoosho amaba waxaa la dhigaaliya ayaa wax ka weydiiyey qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday caliy ibn xusein radia allahu canhu arda yumbadu lahu min alleyl habeenka ayaa waxaa wey loo dhigi jiray loo dhigaalin jiray cabitaankaas fashrabhu qudwatan aroorta ayuu cabi jiray wayumbadu lahu qudwatan aroorta ay mxua loo dhigi jirayoo loo dhigaalin jiray fayashrabuhu min alleyl habeenka ayuu cabi jiray inta xilliga aad ku khamroobay maba gaaraya shan kun toddoba boqol iyo labayo afartanaad wasnaadi maqu abarna sweyd qbana bdlah mari abu cuhmaan waa kan isma laha yaa lasooda ku khaldanay isma lahan kama abu cumaan rasmiga waa maqbuul walaysa binahdiy ma ahanin abu cumaan nahdi oo mukhadramka ahaa oo runtii yacni dowr badan dacwada i khayr ku lahaa nabiga xilligiisa gaaray muddo badan kadib muddo badanna muxuuha noolaa ana um alfadl um alfadl arsalat ee anas maalik bay u dirtay anas maalik bay adeeg u dirtay tas'alu iyadoo wax ka weydiinaysa can nabid ljari ashuunka cabitaanka lagu dhigaaliyo fa xadaahaa wuxuu ugu warramay an nadr nadr ibnihi wiilkiisa ahaa ayuu ninkii rasuulka adeegay uu warramay annahu isaga kaana inuu ahaada yambidu mid ku rida mxuu ah cabitaankaas oo ku dhigaaliya fii jari ashuun ymbudu ama yumbadu waxaa lagu dhigaalin jiray ama la dhigi jiray lagu ridi jiray cabitaankaas meesha ayada lagu shubi jiray adwatan aroorti wayashrabuhu cashiyatan galabta iyuu cabi jiray an kun todoba boqol iyo afar iyo afartanaad waa daciif lakin xadiidkaas ama aarkaas saxiixulisnaadi maqduuc qaala imam n qal amana cabdulahi mubaarak can macmar mashd lsdi can qataada ibn dacama asadulbasri can saciid ibn musayib anahu sacid ibn musayib kana waxaa yakrahu mid naca an yajcala inuu yeela nalalnabidi gufurka cabitaanka fi nabidi cabitaanka dambe in lagu daro oo la dhexgeliy buu naci jiray liyshtada inuu waxaa way ku adkaado oo degdeg isu bedelo binali gufarkaas hore kufrka hore muxuu ah u qooshnaayo yaro muxuu ah kulolaaday in cabitaanka cusbaa lagu daro gufarkaas wuu diiday weeyaan shan kun todoba boqol iyo shan iyo afartan sacil isnaad aydan qala imam sd abarna said ibn qala ambana cbdullah mubarak can sufyan athawri can daawud bn abihin can sacid ibn musayib anahu sacid qala wuxuu yihi fi nabidi nabidkii cabitaankii la diyaarinayay khamruhu khamradiisa durdiyuhu waa gufarkiisa gufurkaas haddii mud u yeelo mogtu isbedeli shan kun todoba boqol iyo lix iyo afartanaad sahiir isnaadi aydan qaala alimam sd abarna syd ibn qala bana abdillah mark an shucba waa imaamkii can qataada ibn ducama saduud basri biyaha waa naga maqna can sacid ibn musayib raxima allah jamic qala wuxu yhi sacid ibn musayib inamaa in kalamaana sumiyat ilkhamru khamradii waa waxaa lagu magacaabay khamra inamaa sumiyat ilkhamru khamradii waxaa loogu magacaabay liannaha iyada turikat waa laga tagay xataa madaa ilaa uu ka taga safuhaa saafinimadeedii oo baqiya uu soo haray kadaruhaa calowgeedii gufurkeeda uu soo haray wa kaana wuxuu ahaaday yakrahu mid naca ibnu musayib wooyaane kulla shayin shay la arko oo yumbadu meel lagu rido calaa kadarin isagoo m calow ah amaba isagoo gufurla uu naci jiray ninka la yidhaahdo saciid ibnu musayib calaa cakarin kadar iyo adkar waa isku mid waa un kadarkaas iyo gufurka ikhwaani marka ilaahay fadliga subxaana watacaala kitaab alashriba wax nooga harsan inta halkaas halkaas bog oo weliba halkaa waraad oo weliba muxuu ahaa waxay ka dhiman yihiin ayaa waxaa weeyaan noo harsan kitaabkii ilaahay subxana wa tacala ayaan ku mahadinaynaa allihii hawshaas noo yasiray inaan halkan kusoo dhawaano weli wabaa noo harsan weli waxbaa noo harsan kitaabki habeen damban insha alla gabagabayn doonaa waana ilahay mahadi subxana wa tacala inaan hawshaas ay noo hirgeshay marka dhowr arrimood ayaan rabaa inaan baraarujiyo kitaab alashriba oon ku dheeraanay intaas imaamka waxaasu mxu abwaaba ah. oo baabkan hadda muxuu ahaa ilaa wuxuu ku ekayn doonaa konton iyo sideed baab ayuu kulli wuxuu kaga hadlayaa khamrada iyo khatarteeda iyo khamrada wixii noqona iyo muxuu ahaa sida ay u noqoni iyo in laga fogaada iyo waxaa intaas ayada ashrimadii dhanba wuxuu soo geliyey khamradii in laga digo qayb waxaan doonta waxyaabaha wanaagsan oo in la cabo ay fiican tahay oo caanihii ay ka yihiin oo biyaha caadiga ay ka mid oo hakada cabitaanada caadiga ay ka mid yihin khamrad ahayn marka insha allahu tacaala markii aan dhammayna oo kitaabkan u dhammaado hadda ku jirna oo labada baab taqriiban ay nooga dhiman tahay waxaa noo gabagaboobi doona biidn kitaabkii suna nasaa oo muddo laba sano aan soo wadnay laba sano oo corona la maray insha allah habeenka khitaamka ayaan eh, wixii warbixintiisa bixin doona biidn illah caza wajal marka waxaan rabaa dhowr shay inaan baraarujiyo kow tan koobaad waxaan qaban doonaa haduu ilahi qadar subxana wa tacaala majlis la yidhaahda majlis اlkhatmi waاlijaaza kutubihii horan soo akhrinay oo tirada badnaa hal kitaaban ijaazo ku bixina ma jirin waad xasuustaan waxaan la sugaynay eh, sunanka inaan galno marka majliskaas habeenka jimcada soo socota oy naga xigta biidnillah caza wajal habeen dambe arbaco ah iyo habeen ka dambeeya oo waxaa weeyaan eh, khamiis ay naga xigaan habeenka jimcada waxaan qaban doonaa biidnillah majlis ama xaflad looga magacdaray majlis اlkhatmi waاlijaaza marka waxaan codsanaynaa marka in lasoo wada xaadiro khaasatan alabata cilmigii kitaab ku taxnayd oo si rasmiga ugu dhegaysanaysa kitaabka inay yimaadaan ayna safka hor soo galaan oo meelahaas luqluqyada rag ku jiray meelahaas ragga fadhin jiray iyo gruubyadii ay soo baxaanoo meeshaan la yimaado maxaa yeelay waxaa rabnaa inaan ijaazaad eh, shafawi noqotaya iyo iyadoo xataa muxuu ah maktuub ahba aan bixino haddii marka alaabta la kala gaaro xirtii waxaa isku darsami iyo dadweynihii marka inay muxuu ahaa lasoo xaadiro qof uusan maqnaanin laisgaarsiiyo sidoo kalena waxaa weeyaan eh, labadan miro dhankaan i dhankaan loo bato oo aad aan loo fogaan ama meelahan hore un la joogo eh, wakhtiga awgiis qodobka labaad waxaan bixin doonaa ijaazaad ijaazada kolleyba waxay tahay xaaladeed xilligaas ayan ka hadli doonaa qodobka kale waxaa weeyaan kitaabkii mar u dhammaaday imtixaan baan qaadi jirnay sanadkan imtixanka waa iska dhaafnay corona lasoo maray howlo badan baa lasoo maray marka waxaa weeyaan aftax weyaan imtixaanaadka lama qaadayo ijaazadii marka koronihii iyo howlihii lasoo marood ilahay naga badbaaday annagoo ilahay ugu shukrinayna ayaan muxuu imtixaankan dhaafaynaa sidaa ha loola socdo ilahayna waxaan ka baryana subxana wa tacala inuu ka dhigay cilmi naafica ah camalkeena saalix ka dhiga mutaqabala mukhlasna uu rabbiga ka dhigo hada wallahu aclam w sal l sl abdi rasul mustafaah qalinka